marka fafarada calayhim xayثu maa kaanuu an yuwalluu wujuuhahum shaطrة wa shaطruhu waxaa lagala jeedaa jihadu fi kalaami اlcarab shaطri haddii la sheego waxaa lagala jeedaa kalaamta oo qur'aanka uu ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin ilaah uu yidhi ina dhinacaas oo xaramka a loo jeeso idaa qulta haddii aad tirahdid aqsidu waxaan u qasdayaan u jeedaa shatra kada jihadaas shaygaas jihadiisaan ujeeda haddaad tidhaahdid macruufun waxaa la yaqaanaa annaka taquulu inaad leedahay aqsidu qasda cayni kada shaygaas asiga daatadiisa cayntiisaan ujeedaa inaad leedahay aa waadix ka lugat lcarab yacni wuxuu ujeedaa qasda nafsi kada cayntiyaa lagu fasiraa cayntii macnaheedu waxaa waaye haddaad tidhaahda aqsidu maثala haddaad tidhaha aqsidu masjid sheekh cali suufi maala masjidkan oo kale waxaa loola jeedaa annaka taqsidu daata dalika almasjid masjidkaas cayntiisaan u jeedaa saasay noqonay luqadeeda saasay noqonay buu leeyahay wakadaa waxaa la mid eh wakadaalika waxaa la mid eh shaطrahu waxaa la mid eh tilqaa'ahu haddaad tidhaahdi fawalluu wujuuhakum shatra ilaahay u yidhi tilqaa'ahuna waa la mid wakadaalika tilqaa'ahuna jihatahu weeyaan ay astaqbilu tilqaa'ahu wa jihatahu marka waxaa weeyaan masjidkii xaraamka ahay aan waan qaabilaya jihadiisii ama Eh, jihadii waa labada tilqaa iyo kulli wa ina kullahaa dhammaantood macnan waaxidun macno keli a waay tilqaa iyo shatr iyo jiha iyo naxw iyo wixii lamid ihi ah. kulluhaa fi kalaami alcarab bimacnan waaxid weeyaan wain kaanat bialfaadin mukhtalifa alfaad kala tagsanba ha ahaatee laakiin waa macno keligeed ah inay macno tahay waxaa kugu daliil ah wa qaala khufaaf ibnu nudba ninka la yidhaahda wuxuu yidhi alaa man mubliqun camran rasuula wamaa tugni risaalatu shatra camrin bu alaa man ma jiraa shaksi mubliqun gaadhsiinaya camran ninka la yidhaahdo rasuulan risaalo ama warqad iga gaadhsiinaya war ninka camar la yidhaahdo wax oo fartiin iga gaadhsiinaya fartiin ma jiraa markaasu wuxuu idhi wamaa tuqni risaalatu fartiina wax ma ka deeqdo shatra camrin ninka camar la yidhaahdo wuxuu leeyahay war ninkaas wax hadal iga gaarsiiya oo warqaddaan iga gaarsiiya warqadda waxaa weeyaan risaalada risaala shafawiya oo fartiinood qofkaan afka ugu fartid risaala la yidhaahda haddaad qoraan u samaysado baqshad udhexgelisina risaala baa la yidhaahda markaasuu yuri waxaan jeclaan lahay war ninkaas wax warqad iga gaarsiiyo markaasuu wuxuu ihi war ninkaasne sidaan ogahay waa nin madax kaga nin warqad ay wax ka keenaysa ma ah marka maxalushaahidku waa maxay wamaa tugni risaalatu shatra camrin ninkaas camar lidaa jihadiisa wax warqad ahoo faa'iide ay ka keenay ma asaaba ka dayri haddaan wax u diran laysa lahu faa'ida maxalushaahidka marka shatra camrin ay jihata camrin wuxuu kuu fasirayaa fawalluu wujuuhakum shatrah marka shadrigii kalaamu اlcarab bimacnaa jihata الshay wacaynahu saasaa lagala jeeda ayib wa qaala saacidatu bintu eh, bnu ju'ayah ninkaa kalena wuxuu leeyahay aquulu liumi zimbaacin aqiimi suduura alciisi shatra bani tamiimi wuxuu leeyahay aquulu waxaan u leeyahay liumi zimbaacin naagta oo lagu koofaaro ama lagu naanayso ummi zimbaac la yidhaahdo magaceeda weeyaane waxaan uleeyahay buu idhi aqiimii ujihay ujeedi suduura alciisi halihii geel shafafkooda waxaad u jeedisaa shatra bani tamiimin qooda reer bani tamiim xaggeeda ujeedi ciis waa geela weeyaan suduurana waa dane xabadyaasha waay laakiin geela xabad waxaa lagu magacaabaa shaf baan annaga nidhahda allahu aclam nin kasta wuxuu idhaha laakiin hadda shaf looma jeedo geeli haddii dhinacan loo jeediyo sow sow shafkiisa loo jinici ma aaday marka qasiidada haddee halbeed weeyaan macnihii dhammaay wixii waa maqan yihiin oo qasiidadii markii la fiiriyaba jeedada uu leeyahay ayaa la fahmaya laakiin baytkan waxaan ka qaadan inuu yidhi naagtan waxaan tawjiihaad u siinayaa inay geela u qumiso reer bani tamiim qabiilka liidaa meesha ay degan yihiin intaas keli awa geeli u qumi reer bani tamiim meeshay degan yihin marka maxalu shaahid waa maxay aqiimuu suduura alciis shatra bani tamiim ay jihata bani tamiim carabtii saasay u isticmaashaa buu leeyahay ayib wa laqiidu liyaadiyu ninka laqiid la yidhahna waxau yihi waqad adalakumu min shadri min shatri haqrikumu hawl lahu dulm تkshاakm qطca وaqad adlakm waxaa idiin soo qaabilay oo idiin yimid oo idiin soo daboolay min shatri haqrikum jihadiina laabtiina jihadeeda haqriga waxaa la yidhaha meel jiraa ama qoladan meesha lagu yaqaano ay degan tahay marka meeshaad aada deganeedeen jihadeeda waxaa idinkaga yimid hawl dhibaato lahu dulamun mugdiyaal leh kaasoo dulamto mugdiyaashaasoo taqshaakum idin daboolayso qiطcan qaybyaalo wuxuu leeya war dad yahu waxaan idin sheegaa meeshii aada degadeen waxaa laga soo keenay oo laga soo cabaaday inay dhibaato ka timid dhibaatadaasoo qayb qayb idin imaan doonto yacni dagaal baa ka dhacay ama abaar baa ka dhacday ama dhibaata ka dhimay marka uu leeyahay saqrigiini meeshii aada deganeed oo laabta ahayd oo lagu yaqiinay jihadeeda waxaa ka yimid hawlun dhibaato hawlkoo lahu dulamun mugdiyaala macnaha dhibaato aada u weyn weeyaan dulamkaasoo takshaakum idin daboolaysa qiطcan qayb qayb bimacnaa kulama intahaytum min mushkila ta'tiikum ukraa maxalu shaahidka waa maxay waqad adalakum min shatri haqrikum yani meesha aada deganeen jihadeeda shatr almasjid alxaraam iyo shadri diqrikum aada isku fasiraha musanif ayib wa qaala ashaaciru wuxuu iriyey ina alcasiira biha daa'un mukhaamiruhaa fashatrahaa basaru lcaynayni masxuuru hadda imaamka shaafici afartaas beyt wuxuu kugu fasirayaa inay luqatu lcarab shatri bimacna aljiha ay tahay undur weli waa hadalkiiu wataa waxau leeyahay ina alcasiira hashii goojinaysa biha daa-un cudur bay qabtaa daa-oo mukhaamiruhaa bimacnaa mukhaalituhaa daa-aasoo aad u dheehay ee aada ugu dhacay fa basaru lcaynayni labadii indhood araggoodii masxuurun kuwa la sixray waayo shatrahaa jihadeeda loo sixray buu leeyay waxa weeyaan waa nin waa nin geelley ah haddi geeli buu iska sifaysanaa waxau leeyahay casiir waxaa lagu fasiraa hasha jiran na waa la yidhaahdaa oo weydka ahoo haziilka laakiin waxaa habboon iyadoo sidaas u jiran bay haddana tahay hal goojinaysa hasha markii ay riman tahay usha markii lagu dhufto sayntay kor u qaada waxay daliil u tahay hashaas inay wax ximbaarsan tahay oo macnaha ay riman tahay calaamooyinka lagu gartay ka mid tahay marka wuxuu leeyahay halihii geeli loogu jeclaay oo ahay kuwii goojinay cudur baa ku dhacay cudurkaas heerka uu ka gaaray ninkii geel yaqaan oo geela aada u qiimay hadduu fiiriyo araggiisa maba ka soo celi karo wax lagu sixraad u malaysaa yacni wuxuu leeyahay halahaan sidaan u wanaagsanaa iyo cudurkan qabtay wax lala yaabo weeyaan marka masxuur maanta dhan saa la yaab ou la yaabaya uu saas u fiirinaya ayib haddee ninkaas geeriisa iska sifaystay laakiin annaga maxalushaahidkeena waa maxay fa basaru lcaynayni wuxuu yihi labadii indhood araggoodii masxuurun waa kuwa la sixray shatrahaa halihii geela ama hashii geela ahayd jihadeedii u saas maanta u fiirinaysaa sida ay qoladii kufaar quraysh u yihaahen inamaa sukirat absaarunaa bal naxnu qowmun masxuuruun shay kasta ood aragga aada ugu tiirisid yaa waxaa la dhihi jira war waxaan sixir miyaa wax lala yaabo weeyaan ayib ina alcasiira hashii goojinaysay bihaa daa-un cudur baa ku sugan daa-o mukhaamiruhaa ay yukhaamiruhaa bimacnaa yukhaaliطuhaa da'aasu aada u saameeyey fa basaru lcaynayni labadii indhood araggoodii masxuurun waa kuwa la sixro shatra ahaa shatra alcasiir hashaas goojinaysa fiirinteedii baa lagu sixray oo la yaab uu la yaabaya weyaan undur markaan qaala shaafici wuxuu idhi yuriidu shaacirkaas wuxuu ula jeedaa shatraha markuu leeyahay tilqaa'ahaa jihadeeda basaru lcaynayn labadii arag indhahoodii baa xaggooda loo jeediyaa iyo wa naxwahaa tilqaa'a jihatiha wa naxwahaadaas meesha waxa loogu daray ma garanay laakiin waxau ujeedaa tilqaa'ahaa ay tilqaa'a jihatiha jihaday kaa jirtaa aada loo fiirinaya marka imaamu shaafici undur maqdiratahu kayfa istaطaaca an yufasira lafdata gariibata fi اlaayati اlqur'aaniya biakara min arbacati abyaatin min abyaati اlcarab wa shucaraa'ihim daliil calى ana الshatra ida uriida waطliqa inama yuraadu bihi اljiha faqad sidaas unba ula jeeda musanifku waxau leeyahay wahaadaa kulluhu midkaan dhammaantiisa maca gayrihi anigaa soo gaadi mooye wuxuu ku leeyahay haddii wax ka lagu sii daro oo min ashcaarihim shayga shadrigiisa qasdu cayni shayi waa shaygii oo caynkiisa loo qasdo yaa shatru shay la yidhaahdaa idaa kaana shaygii haddii uu yahay mucaayanan mid la arkayo fabisawaabi asigoo la qaabilo yay noqonaysaa kacbadiiba ilaahay hadduu ku geeyo masjid alxaraam ood kacbadii hor istaagto markaad rabtid inaad ilaahay qowlkiisa ku camal fashid fawalluu wujuuhakum marka kacbadii intaad fiirisidaad allahu akbar leedahay marka fabالsawaabi ilayha ayadii baad u jeesanaysaa wain kaana mugayaban markaan haddaad ka fog tahoy meeshii lagaa qariyeyne fabiاlijtihaadi inaad ku dadaashid bitawajuhi ilayhi si aad ugu jeesa lahayd dhinacaas inaad ku dadaashid ilaahay kugu waajibin wadalika ijtihaadkaas akaru maa yumkinuhu fiihi wax kuu suuragal eh wax ugu badan waay marka hadalkii uu rabaa musanifku inuu iskusoo kaa isku soo koobo waxa uu leeyahay ilaahay markuu yidhi fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam markii la raba in lagu camafala aayaddaas ninkii kacbada u jeedana waxaa weeyaan waaba ujeesanaya sida tiirkaan iigu muuqdo kalan yaan ugu jeesanaya haddaan ka fogahayne waxaan ku dadaalayaa inay dhenicii iga jirtay aan u fiiriyo dhinacaas inaan u jeesto yaan ku dadaalayaa ayib marka waxaa dhici karta inta awooddayda ah yaan ku dadaalayaa waxa weeyaan inta karaankayga uu ilaahay i karsiiye waa intaas ee ma dhici karto anoo soomaali joogoo kale inaan kacbadii meeshaan ka fiiriya ma dhici karto marka maxaan awoodi karaa inaan un jihadeedii aan raadiyo oon jihadii u jeesto intaasaan kari karaa waana soo dhaaftay wa qaala allahu tacaala jacala lakum الnujuuma litahtaduu biha fi ظulumaati اlbari wاlbaxr aayaddaana waan soo mar jacala lakum الnujuuma ilaahay wuxuu idin yeelay xidigad litahtaduu bihaa inaad ugu hanuuntaan fii dulumaati اlbari banaankii mugdiyaashiisa iyo walbaxri baddi mugdiyaalkeeda marka haddaad xidigahaas safarkaadi iyo meeshaad u sidaasoo kale waxaad u kaalmaysataa sidaad kacbada xaggeeda ugu jeesan lahayd sidaasaa lagala jeeda wa qaala tacaala wacalaamaatin wabالnajmi hum yahtaduuna waalqaa fi اlardi rawaasiya yaa ilaahay uu soo yidhi wa alqaa calaamaatin haddana saasay noqonaysa ilaahay wuxuu noo sameeyey calaamaad calaamaadkaas waa tan uu musanifka soo sheego jibaal iyo maxaan ku idhaahdaa riyaax maxaan ku idhaahdaa qamar shamsi waxaasoo dhan calaamaadkaasay ka mid yihiin wahum ayaga dadkiina yahtaduuna way hanuunayaanoo binnajmi binnujuum xidigahay habeenkii ku hanuunaan dadka reer baadiyaha si fiican u gaaranay undur fakhalaqa lahum ilaahay wuxuu u abuuray alcalaamaat calaamaad buu ilaahay u abuuray wa nasaba lahum wuxuu markaa ilaahay u ehaysiiyey almasjid alxaraam calaamaadna ilaahay waa abuuray masjid alxaraamna ilaahay waa ehaysiiyey wa amarahum wuxuu amray an yatawajahuu ilayhi masjidkaas inay salaadii ula jeestaan wa inamaa tawajuhuhum ilayhi masjidkaas waxayna ula jeehaysanayaan bilcalaamaati calaamaadkii alatii khalaqa lahum ilaahay uu abuuray iyo waalcuquuli wa bilcuquuli cuquul yay ula jehaysanayaan alatii cuquulkoo rakabaha fiihim ilaahay ou ku abuuray yacni waxaa lagu leeya waxaad kaalmaysanaysaa inaad kacbadii u jeesatid waxaad kaalmaysanaysaa calaamaadka ilaahay uu kuu abuuray iyo caqliga uu kuu sameeyey hadda ka soo qaado calaama kasta haddii la sameeyo ninka doqon uu yahay caqli ilaahay u abuurin kacbada u jeesa haddaad tidhahdo uma jeesa karayo haddii meel aadan aqoonin inta lagu geeyo lu yidhaha kacbada u jeesane uma jeesan kartid liannahu calaamaadkiid aad taqiinay baa kaa maqan marka labada shay laa budda minhuma an yuujada calaamaat wa an yuujada alcaqlu aladii yastacmilu hadihi alcalaamaat litawajuh biha ila alkacbati almusharafa saasaa lagala jeeda ayib wa bilcuquuli inay kaalmaystaan oo ilaahay u abuuray allatii cuquulkoo rakabahaa cuquushaas uu ku abuuray fiihim allatii cuquushoo istadalluu bihaa ay u daliishteen calaa macrifati alcalaamaati calaamaadka inay ku gartaan oy kacbada ugu jeestaan wa kullu haadaa midkaan dhammaantiisa ama caqligii ilaahay ku sii ha noqoto ama calaamaadkii ilaahay kuu abuuray ha noqotee bayaanun ilaahay baa waa caddayn waa nooc min albayaan iyo wa nicmatu minhu jalla hanaa'uhu iyo waa nicma ilaahay xaggiisa ka timi waxa weeyaan calaamaadkaas ilaahay uu kuu sameeyey iyo caqligiid ku gara laheed oo ilaahay kuu abuuray macnaheedii waxay noqonaysaa inay bayaan ay tahay oo ilaahay naskiu noo soo dejiye lagu fahmay saasay noqonaysaa wa nicmatu minhu tabaaraka wa tacaala hadduu ilaahayna dhuhi lahay kacbaan abuuray adinkaa laydinka rabaa si aad u jeehaysataan wax calaamana uu noo samaynin waan ku dhibaatoo lahayn laakiin ilaahay inuu noo necbiy buu noo tusiyey dhinac jihada ay naga jirto iyo calaamaadkiina tusi lahay wa qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yihi wa ashhiduu daway cadlin minkum waxaad markhaati gelisaan dhaway cadlin laba caadilnimo u saaxiibe dhaway waa taniye weeyaan dhaway cadlin laba caadilnimo u saaxiibe kuwaasoo minkum adinka muslimiinta idinka mid ah suuratu طalaaq waaye waashhiduu dhaway cadlin minkum waaqiimu shahaadata lilah waxaa weeyaan naagtii markii rajcadi ay tahay oo haddii aada soo ceshanaysaan wa qaala tacaala ilaahi wuxuu idhi miman tardawna min ashuhadaa markii maalkii markhaatigiisa laga hadlayo farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa baa ilaaha yidhi haddii laba nin la waayo hal nin iyo laba naagood markhaati ha laga dhigo laakiin waa inay ahaadaan dad waxay ka markhaati kacaan laga raalli yahay oo caadiliin oo been aan lagu aqoonin waa inay ahaadaan miman tardawna min ashuhadaa saas waay ayib wa abaana waxau caddeeyey ilaahay ana alcadla waxaa caadilnimo loola jeedaa alcaamilu biaacatihi ilaahay aacadiisa ninka ku camalfalaayo oo ah beentii oo laga fogaado waa aaca ilaahay runtii oo la sheega waa aaca ee aacadii haddii un la yihahdo salaad iyo soom leh ha u qaadani hadda aacadan waxaa lagala jeedaa insaanka beenta ka fog oo runtana sameeya daacatu lilaahi weeyaan ayib marka sidii hore usoo sheegnay waaye ilaahay wuxuuna amray dadka wanaagsan oo caadiliinta ee markhaati ha laga dhigo saan horey kugu soo sheegay caadilnimadii wax wejigii dadka ku qoran ma ah waxay u baahan tahay adiga inaad raadisid ninkaan caadil miya ninkaan faasiq miya adigaa lagaa rabaa inaad ijtihaadido dadaashid oo ninkaan se u hadlay siduu u socdo se u dhaqmay inaad raadisid marka wixii lagu sheego oo la yiriyey dad caadil ah waa in lagu raadiyaa caqliga ilaahay uu ku siiyey inaad u adeegsataa an tacrifa alcaadila min gayrih ijtihaad weeyaan ayib faman ra'awhu ninkii markii dadkii arkaan caamilan bihaa daacadii inuu samaynayo kaana cadlan buu ahaadaa ninkaas waman camila bikhilaafiha marka ninkii daacadii waxaan ahayn samaynaya been buu sheegayaa khamradii buu cabayaa salaadihii buu ka tegayaa iyo wixii lahal eh kaana khilaafa alcadli buu ahaadaa oo markhaati la gelin maayo marka taas waxay ka mid tahay musanifkada waa soo gaabiyey markii hore uu horay u soo caddeeyey wa qaala jalla hanaa'uhu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaa'un midlu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliqa alkacba ilaahay wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyow laa taqtulu sayda ugaartii ha dilina wa antum xurumun adinkoo xaj ama cumro ku dhex jirtaan ugaartii ha dilina baa ilaahay subxaanahu watacaala yidhi waa imtixaan min allahi tacaala haddaadba xaj soo xarmatid oo labayka xajan aad tiraa ama labayka cumratan aada soo tiraa ama labayka xajan wa cumratan labadooda isku soo dartid marba haddaadba camal aada soo geshid sayd ha ugaaranin baa lagu yidhi laa taqtulu sayda laa taqtulu sayda waxaa laga soo reebay hadduu nin iska soo ugaarto oo hilibku iskaa siiyo adiga daraaddan uu soo ugaaro iska cuni kartaa kaas laga hadli maayo marka laa taqtulu sayda wa antum xurum haddaad exraamkii ka baxdaan waad iska ugaaro kartaa laakiin maadaama acmaashii xajka aad ku jirtaan waxyaalo badan oo noo banaanay yaa nagala xarimay waxaa lagu yidhi naagtaada ha u tegin adigoo oo xajkii ku dhex jirta ama cumradii barfuun ha marsanin madaxi ha dadin maxaan ku idhahdaa waxyaalo badan oo la yaqaano muxaramaat alixraam la yidhaahda baa ilaahay naga xarimay laa taqtulu sayda wa antum xurum waman qatalahu minkum <clears throat> ninkii dilo adinka <coughs> waman qatalahu ninkii dilo oo minkum adinka idinka mid ah mutacamidan xaal uu yahay mid u ka saay fajazaaun facalayhi jazaaun abaalmarin inuu bixiyo waayo jaza inuu inuu gudo weeyaan fajazaaun baa ahaaday mithlu maa qatala min annacami jazaho mithlu maa qatala wuxuu dilay lahal ah oo min annacami xoolaha la dhaqdana ah waxaa ilaahay uu leeyahay waman qatalahu minkum mutacamidan ninkii sayd aan la dilinaa la yidhi ninkii a markii ilaahay khilaafoo dilo aayaddii marka waxay tidhi waman qatalahu minkum mutacamidan ninkii kas u dilo ninkii kas aan u dilin maxaa ku waajib ah aayadda daahirkeeda waxaa laga qaadanayaa ninkii iloobin u dilon kas ayna ka ahayn khata u dilo inaan wax lagu lahayn ee ilaahay u caafiyey laakiin bacdu lmadaahib bay waxay qabtaa min baynihaa madhab اlimaam الshaafiعي wuxuu leeyahay waxay qabtaa madhabtaas saydka haddiiba la dilo waaba ficil haddiiba la sameeyo khata ha ahaado oo gaf ah ama kas ha ahaadee labadiba jazaaku waajibayo qolana waxay leeyihin maya maxaa yeele ilaahay waxau yidhi waman qatalahu minkum mutacamidan buu ilaah yidhi mutacamidan waxaa laga fahmay ninkii khata u dilo inaan loo haysanin ayib aniga hadda maxalu shaahidka labadaas madhabayuma arjax ma u jeedno laakiin undur ilaahay waxau yidhi ninkaas waxaa laga rabaa fajazaa-un inuu jaza bixiyo intuu dilay in lamid ah milu maa qatala wuxuu dilay wax lahal ah oo min annacami xoolaha la dhaqda ah nacam waxaa lagala jeedaa waa arigii iyo geeri iyo loodii saddexdaasaa nacam la yidhaahda bahiimat lancaam waatan ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku magacaabay yaxkumu bihi miligaas waaa ukm waxaa xukumaayo dawaa cadlin minkum laba caadilnimo u saaxib ah hadyan xaal uu yahay kii hadiye ah yani waxaas lagugu waajibiyey waa hadiyo hadigoo baaliq alkacbati kacbada la gaarsiinayo ninkii saydkii ama ugaarti dilo waxaa waajibku a ah layidhi ugaarkau dilay wax lahal oo xoolaha la dhaqda ah inuu bixiyaa waajibku ah waxaana xukminayo dhahaya neefka ugaarka oo la dilay waxaa u dhigmo xoolaha la dhaqanayo waxaa u dhigmo waxaa dhihi karo laba nin oo caadiliin ah eh. ayib hadyigaas waxaa la geynaa baa lagu leeyahay kacbadaa la geynaa gurigaada ku qalan mayse ee waxaa la rabaa mashcari alxaraam maxaan idhahdaa alxaram oo mina iyo kacbada iyo musdalifa iyo kulli meelahaasaa la geynaya ee dhihi maysid aniga neefkii aan dilay soomaaliyan jazihi ku bixina laga yeeli maayo meesha lagu bixinaya hadyan baaliq alkacba weeyaan ayib maxalu shaahidka maxaa weeyaan musanifku waxau leeyahay fa kaana almithlu waxau ahaaday shaygii u dhigmo waxaa la yidhi xoolaha aada disho ugaarka aada disho wax u dhigmo oo xoolaha la dhaqdaa bixi soo laguma dhihin fa kaana almithlu kii u dhigmay waxau ahaaday cala daahiri haddaan qabanno aqrab alashyaai yaa lagaa rabaa ashyaada tan ugu dhowaan badan shabahan xagga suurada maya shabahan xagga ekaashada fi lcidami weyninka oo min albadani ah markii la yidhi ilaahay fajazaau milu markuu yidhi miligii maxaa lagala jeedaa wax u dhigmaa la yidhi waxaa lagala jeedaa waxa u dhigma haddaan aayadda daahirkeeda qabanno aqrab alashyaai shabahan fi lcidam ashyaada shayga la dilay xayawaanka ugu dhowaan badan xagga weyninka min albadani macnaha jismigiisa ayib waitafaqad waxay isku waafaqday madaahibu man takallama fi sayd dadka saydka ka hadlay oo dhan madaahibtooda waxay isku waafaqday madhabka hadda madhab oo fiqi looma jeedo laakiin maa yadhab ilayhi shaksu baa loo jeedaa marka waitafaqad waxay isku waafaqday madaahibu man takallama ninka dadka ka hadlay madaahibtooda waxay isku waafaqday fi saydi ka hadlay oo min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam calaa aqrabi alashyaai ashyaada tan ugu dhowaan badan in loo fiiriyo shabahan ekaanshada min albadani ay kaga ekaato kan kastaba intuu awooddiisa la eg tahay mid ka mid ah la dilaya ayb maala fanadarnaa waxaan fiirinay maa qutila wixii la dilay oo min dawaabi saydi ugaarta midkeeda daabadiisa ah ayu shayin kaana yaan fiirinayna fanadarnaa waxaan fiirinay maa qutila wixii la dilay bimacnaa maa yuqtalu min dawaabi sayd ugaarta dawaabteeda qaybteeda o dhan ay soo noqo daaba kullu maa yadubu cala alardi waxaan leenahay markii shay sayd ee la dilo ayu shayin kaana min annacam shaykee ka ahoo xayawaanka la dhaqda ka mid e aqraba minhu ugu dhowaan badan shabahan ee kaashada fadaynaahu bihi waan ku furanaynaa buu leeyahay ayib fanadarnaa waxaan fiirinaa maa qutila wixii la dilo min dawaabi saydi ah oo waxaan leenahay ayu shayin kaana shaykee ka aho min annacami xayawaanka la dhaqda ah aqraba minhu ugu dhowaan badan shabahan ekaashada keebaa ugu dhowaan badan aan leenahay markaan helnane fadaynaahu bihi waan ku furanaynaa buu leeyahay ayib marka aayaddii waxaan u fahamnay buu ku leeyahay ilaahay uu yidhi fajazaau milu maa qatala ama fajazaau mili maa qatala min annacami miligii ilaahay uu sheegay oo wixii u dhigma ahay waxaan ku fasirnay xayawaanka ugaarka oo la dilay midka u dhigmo oo kuwa la dhaqda ah xagga badankiisa iyo weyninkiisa markaan helna nabi isku soo dhowdhownee waxaan leenahay waa isku furanaynaa maalan giri oo kale nin hadduu dilo waxaan leenahay war girigan xoolaha la dhaqdiyaa ugu dhowaan badan laa adunnu ana axada yashuku anaha alibil geelaa ugu dhow aan leenahay hal geel ah waajib kuga ah liannaka giri baad dishay baan leenahay maroodi baa wixii saas oo kale baan leenahay ayib musanifku waxau leeyahay walam yaxtamil ilmithlu min annacami walam yaxtamil ma ixtimaali karo oo laguma fasiri karo almithlu min annacami ilaahay uu yiriyey wax xoolaha u dhigma ilaahay uu yidhi alqiimata ma ixtimaali karto oo ilaahay markuu yidhi fajazaau midlu maa qatala min annacami dhihi mayno xoolahaan la dilay neefkaan la dilay neefka u dhigmo oo xoolaha la dhaqda ah qiimihiisa ha la bixiyo dhihi mayno min annacami ilaahay baa sheegay laakiin min qiimati nicam looma jeeda waxaa loo jeedaa xoolaha la dhaqda naftooda loo jeeda ee la dhihi maayo maxaa dishay giri maxaa kugu waajibay neef geel ah neefkaas geela ah qiimihiisa bixi dhihi mayna waxaan leenahay neefkii geela ahay qal baan leenahay saasaa loo jeedaa tabcan tafsiirkaad kusoo qaadateen maxalushaahidka hadda aan ula jeednana kaas maba aho ayib walam yaxtamil ilmithlu dhigmadii ilaahay uu sheegay ma suurogelayso ma ixtimaali karto miligoo min anacami ka ahaade xoolaha la dhaqdo alqiimata qiimo ma ixtimaali karto alqiimata ma ixtimaali karto fii maa lahu milun fi lbadan fii maa shay la qiimayo lahu milun fi lbadan shay kastoo ugaar ah oo oo loo heli karo wax u dhigma fi lbadani min annacam xoolaha la dhaqdo waxagga badanka ugu dhigmo haddiiba la helo ayagiyaa la bixinaa qiimadooda ma la bixinayo aayadda ma ixtimaali karta buu leeyahay ayib ilaa mustakrahan baatinan ilaa mustakrahan macna hooseeyo mooye ilaa mustakrahan macno la naca mooye baailan qarsoona haddaan idhaahdo aayadda waxaan ku fasiraynaa fajazaau mithlu maa qatala min annacami oo aan idhaahdo xoolaha ugaarta aad dishay xoolaha lamid ee eh, qiimahooda bixi haddaan idha aayaddaa laga qaadanaya aayadda taas tusi maysa le musanifka ilaa ta'wiil aada u dheer mustakra macnaha waxa weeyaan laa yadullu calayhi nasu aaya باطلا بمعنى لا يهتدي إليه لا تهتدي إليه العقول ولا يهتدي إليه ولا يدل عليها السياق marka ilaa mustakraan ilaa macnan mustakraan yani macno oo la naco baatila qarsoon inanba qaadanayna mooye macnaha waadixa a waxa weeyaan neefka aad disho ugaarkaa mid u dhigmo qal bas saasaa loola jeedaa buu leeyahay musanifkaas hoosiiwata wuxuu leeyahay wakaana aahiru lacamu daahirka caamka ah yaa wuxuu ahaaday oo ah neefkii neefkii u dhigma in loo qalo awla lmacnayayni bihaa labadii macno kan ugu awlaysan bihaa bitafsiiri ilaaya wa haada alijtihaadu ijtihaadkaan aan ku kala saarnay labadaa shayne aladii huwa aladii weeyaan yadlubuhu alxaakimu ninka wax xukminayo ou dalbayo bidalaalati uu ku dalbaya tusin cala almili uu tusinayo wuxuu leeyahay sida hadda aan kuu soo sheegay yaa ninka xaakimka ah markuu rabo inuu ogaado shaygan la dilo waxa u dhigmo wuxuu ku dadaalayaa inuu ogaado bilcalaamaat waalcuquul waalisticaanati biasxaabi alcuduul in uu qaato ra'yigooda siduu ku gaaro shaygan shayga u dhigmo marka xayawaankii baqarulwaxshi ninkii dira baqarkaana uwaxa ah ninkii hazaal dilo macnaha eh, awshi ama eeladii waxa weya neef ari ah kugu waajibe ninkii waxaa laga rabaa qaadiga ahay xayawaan kasta ninkan markuu dilo oo ugaar ah inuu heli karo uu ku dadaali karo waxa u dhigmo waxa ugu dhow inuu qaadan karo saasaa laga rabo ayib musanifkaasoo hadalkiisii wato waxau ihi wahada sinfu min alcilmi wahada sinfu min alcilmi sinfigan kan oo cilmigaan ka mid eh daliilun waxau tusinayaa calaa maa wasaftu waxaan kuu soo sheegay qabla haada midaan wax ka horeeya calaa an laysa inuusan lahayn liaxadin axad inuusan u sugnaanin abadan weligeedba an yaquula inuu yidhaahda fii shayin shay inuu yidhaahdo shaygoo xalla xalaal ah walaa xaruma xaaraam noqday ilaa min jihati alcilmi waxaa weeyaan hadalka aan kuu soo sheegay waxaa laga qaadanayaa inuusan qof kasta uusan awood u lahayn shay kastoo xaaraam ama xalaal inuu yidhaahdo haadaa xalaalun wa xaraam inuu yidhahdo mala ilaa min jihati alcilmi inuu meel u saaro ima min aayati min kitaab illahi aw sunati rasuuli illahi aw alqiyaasi calayhima بالاجتهاد الصحيح المتوفر فيه الآلة أو إجماع الأمة على ذلك أو استعانة بأقوال الصحابة ومن بعدهم من سلف هذه الأمة طيب مصنف حول وجهة العلم علم جهادي سنة علم انت لجهلا الخبر إن لأقاد في الكتاب إن لأقاد أو السنة لأقاد أو الإجماع أو القياس طيب وجهة العلم الخبر وياه هنا الهلنا خبر في, في الكتاب أن كهلنا أو السنة أو الإجماع ويان أمدي وحكو إجماع دي ولو لم يكن هناك نص أو القياس عليهما انت الذي ليستاب انت أسأل قف مسلم وحو دريشة وحويان إما آية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله أو إجماع الأمة أو القياس على الكتاب والسنة أفرتاس وحي كمتاي الأدلة المجمع عليها أدلة الإجماع لوياي إلا ظاهرية مركي لغا ريبو لكن أدلة كلا جرتو ليسكو خلاف سيهاي أو نو إما دونتو ليرادو قول الصحابي المصالح المرسلة آه almursal xadiidka mursalka ahaa iyo wixii la hal oo dhan waxa way kamid tahay alistixsaan waxa weeyaan adilada la isku khilaafsan yahay qolana ay yidhahdeen daliil bay noqon kartaa qolana ay yidhahdeen daliil ma noqon karto taa waxyaalaha la isku haystay kamid tahay musanifka soo sii wata waxa waxau leeyahay wa macnaa hada albaabi baabkan macnihiisa aan kuu soo sheegay waxa weeyaan macna alqiyaas qiyaaskuu la macno yahay ijtihaadkii aan hadda kusoo fasiray iyo qiyaaska waa isku mid buu leeyahay liannahu qiyaaskii yudlabu fiihi daliilu ama ijtihaadka waad dhihi kartaa yudlabu fiihi daliilu daliil baa la dalbaa tusid weeyaan calaa sawaabi alqiblati qibladaed inayd ku toosan tahay kii ku tusinay baa la dalbaa aw ilcadli ninkii caadil ahay saad ku ogaa lahayd baa la dalbaa aw ilmitli shaygii shaygii kale u dhigmo saadku ogoolahayd baa ijtihaadka lagu gartaa qiyaasna waaba sidaasoo jidkii baad u raacaysaa baa lagu leeyahay ayib taas haddii ijtihaadkii tahay waalqiyaasu qiyaasna waxaa la yidhaahdaa maa tuliba bidalaa'ili wixii calaamayaalo ama tusaalayaalo lagu dalbo calaa muwaafaqati alkhabari almutaqadimi khabarkii lasoo sheegay inaad waafaqdid wixii ku tusinaayo oo la dalbaa qiyaas la yidhaahdaa khabarkoo min alkitaabi ah aw isunna liannahumaa kitaabkii iyo sunnadii calamu lxaqi weeyaan xaq oo dhan waxaa tusaayo kitaabu llahi wa sunnatu rasuulih xaqii almuftaradi laysku farad yeelay talabuhu in la raadiyo xaqi ilaahay wuxuu naga dalbay xaq kasta inaan raadino waxaana lagu raadiyaa kitaabullahi wa sunnatu rasuulihi ka talabi maa wasaftu qablahu sidii wixii hori aan kugu soo sheegay loo raadin lahay oo qibladii calaamadka loogu raadin lahay yaa xaqna lagu raadiyaa kitaabka ilahi sunada nabiga alayh salaatu wasalaam ka talabi maa wasaftu qablahu aw min alqiblati waalcadli waalmithli waa ti aan soo sheegnay وبالله تعالى التوفيق المصنف رحمه الله تعالى وموافقته تكون من وجهين أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام Eh, waxaan kusoo dhex jirnay musanifka eh, bayaankii wixii la yidhaahdo wuxuu noo soo sheegay fii miraarin cadiida ana albayaana fii aslihi waaxid waanahu yatashacabu wayatafarac laakinahu jamiica yarjicu ilaa aslin waaxid ayb munaasab ahaan waxaa loo sheegay haddana ijtihaadkii musanifka waxa weeyaan ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala wamin xaytu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam aayaddaas wuxuu ka dhigtay asal asiil ah oo laga qaadan karo ijtihaadka wuxuu yahay ee min awdaxi aladilla ay tahay marka hadda ijtihaadka musanifka uma jeeda furuucdiisa iyo wuxuu yahay man yجtahid waman yujtahad waxaasoo dhan hadda uma jeeda لanna wuxuu sheegi doonaa baab ismuhu baab ااجtihaad baa noo imaan doona min baabi munaasabati ااجtihaad haddana musanif wuxuu u sheegay qiyaas sidaas oo kale qiyaaska baab dhan uu u gaar yeeli doonaa oo risaalada aakhirkeeda ah laakiin maadaama hadda muqadimadii uu ku jiro musanifku wuxuu jecel yahay ninka qaalibu cilmiga an yakuuna calaa bayina fii muqadimati hada alkitaab maa sayadkuruhu fii wasatihi marka eh, hadda waxan bayaanka aan ka ahayn oo dhan waxaa laga yaabaa ina limunaasaba uu u yimaado haddana munaasabadaas inay keento nas kale in laga hadlo hadda qiyaaska ma doonaynin musanifka inuu ka hadlo laakiin lamaa kaana qariiba liliجtihaadi naasaba an yadkurahu macahu sidaas daraaddeed weeyaan laakiin qiyaaska waa noo imaa doonaa bal qiyaaska waxaan ognahay markii loo fiiriyo usuulu اlfiqhi waxa keli ah oo annaasu yatafaawatuuna fiihi waa qiyaaska laakiin aayad sariixa iyo nasx oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka soo arooray ah cid kasta waa fahmi kartaa laakiin waxaa lagu kala tegsan yahay quwat اlistinbaad wa irjaacu alfarci ila alasli waxyaalaha ay dadka ku kala tegsan yihiin bay ka mid tahay marka musanifku wuxuu leeyahay wa muwaafaqatuhu muwaafaqatu اlqiyaasi takuunu min wajhayn qiyaaska waafaqitaankiisa ijtihaadka oo waafaqaahu laba waji weeyaan axaduhumaa midkooda an yakuuna allaahu ilaahay inuu yahay wa aw rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa xarama shay-a shayga inuu naga xarimay mansuusan xaal uu yahay mid la caddeeyey aw axallahu mansuusan waa isla mid asigani limacnan licilla yacni shay baa ilaahay naga xarimay ama nebigiisaa naga xarimay nas sariixa haddana waxaan ogaanay ciladii ilaahay subxaanahu watacaala ou nooga xarimay sawaaءan kaana dalika taxriima aw taxliila laakin waqafna calaa cilati shay ayb kaas waa nafki weeyaan faidaa wajadnaa haddaan helno fii mili dalika almacna macnahaas ciladiyaa lagala jeedaha ciladaas ayida ah wax lamid haddaan helno fii maa aan ka dhex helno shay lam yanusa fiihi ousan cadaynin bicaynihi asiga daatadiisa kitaabun walaa sunna haddaan helna shaygaas shay lamid ah eh. aayad qur'aanna ay ku soo aroorin sunna nabiga calayhi الsalaatu wasalaamna ay ku soo aroorin axlalnaahu waan xalaalaynaynaa aw xaramnaahu waan xaaraamaynaynaa liannahu liana dalika almihla fii macna alxalaali aw alxaraam shaygaas asiga ah wuxuu la mid yahay shaygii nagala xarimay hadda waa inoo keeni doona waxaan ognahay yani calaa sabiili mithaal inkastoo qiyaaska u noo imaan doono ilaahay waxaan ognahay inuu naga xarimay khamrada yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsu min camali shayطaani fajtanibuuh ciladeediina meel kale lagu sheegay oo fii gayri maa aayati min kitaab illahi yaa loo sheegay laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaara tattakiduuna minhu risqan xasana tattakiduuna minhu sakaran wa risqan xasana marka cilatu taxriimi اlkhamri inay tahay maandoorin buu ilaahay subxaanaه wa tacaala noo sheegay cilada khamrada noola xarimay waay ka waxay tahay maadaama diinta ay waxyaalaha la timid ay tahay caqliga insaanka in lagu ilaaliyo yaa khamradi waxaa loo xarimay qofkii caaqilka ahay bay doqon ka dhigtaahoo caqligiisii bay zuulisaa marka calimnaa ijmaacan ana cilata taxriimi alkhamri asakar aaya nabigana calayhi salaatu wasalaam meelo badan uu ku caddeeyey maa askara kahiiruhu faqaliiluhu minhu xaraam wixii wixiisa badan ou maan ka dooriyo intiisa yarna waa la mid almuhim nusuustaas waxaan ka qaadanaynaa cillada noogala xarimay khamrada inay tahay wareerin madaxa ay wareerinayso oo qofkii maankiisa ay qaadayso uusan ka garanaynin wax qiimale iyo wax wanaagsan uusan kala garanaynin ayib marka aayaddaas eh, khamrada aayaad sariixa ah nusuus sariixa ah oo aayaad leh ama xadiid la ku soo aroora marka haddaan helno wax kale ee magacoodana khamro aan la dhihin laakiin ay ay la mid tahay khamradii macnaheedii bay la mid tahay oo waa maxay maankay doorinayaan marka waxaan ayb waxaan ku dhex jirnay layrkii baa naga tegay waxaan ku dhex jirnay marka khamrada waxaan ogaanay cilada ilaahay oo noogu xarimay inay tahay doorin madaxa ay doorinayso marka haddii aan helno ashyaa kale magaca khamro aan laga dhihin harawiin ha la yidhaha kookayiin ha noqoto xashiish ha noqoto banji ha noqoto waxyaalo badan baa jiro qofka caqliga ka tagsiinaya marka maadaama ciladii khamrada ahayd ay kula kulmeen oo caqli doorinka ah waxaan leenahay shaygan asiga ee xaaraam weeyaan aayad qur'aan yayba ku soo aroorin sunnada nebiga yay ku soo aroorin liannahu waxaa weeyaan tii nagala xarimay la macno tahay marka waxaa weeyaan qiyaasu اlfarci lilasli fii cilatin jaamicatin baynahuma marka saas haddaan ka helno waxaan leenahay waa xaaraan baan leenahay maalan qur'aanka hadda fawaakih badan baa ilaahi subxaanahu watacaala ku sheegay mooskiyaa ka mide tamartiya timirtiyaa ka mide waxyaalo badan waxaan aragnay waxyaalo badan fawaakih badan oo dadka ay cunaan wixii qur-aanka lagu sheegayna aan ka mid ahayn haddii aan aragno inay macnihii kuwaa ilaahay oo noo oo noo xalilay ay la mid yihiin ee tayibaad ay yihiin ee insaanka uu ka faa'iidaysanayo waxaan leenahay ashyaadaas ayide waa xalaal wain lam yarid fiiha kitaabun walaa sunna marka waxaan ka fiirinaynaa shay kasta macnaha guud iyo masaalixda iyo macnaha ilaahay uu nooga xarimay taas marka qiyaas waa waana ku imaan doona ayib aw najidu shaya yushbihu shaya minhu washaya min gayrihi walaa najidu shaya aqraba minhu shabahan min axadihima eh, faqrada kale waxa weeyaan aw najidu shaya shay baan helaynaa yushbihu shaya minhu shay asiga kamid e shabaha washay min gayrihi shay kalena shabaho waxa weeyaan hal shay baan helaynaa oo aayad qur'aan iyo nusuus ayna ku soo aroorin ee laba shay mid kastaba dhinac ka shabah walaa najidu helin mana helayno shay-an shay kale aqraba bihi shabahan aqraba bihi kaga dhowaan badan shabahan wa ekaan min axadihimaa waxaan helnay hal shay oo laba shay shanba mid saddexaad oo labadaas kaga dhowna ma hayno undur hadda saa saddex shay baa lagaaga hadlaya maalan hadda musanifku wuxuu noogu miihaali doonaa sidii aan saydka ku soo nariyey maalan xayawaan baan helnay xayawaankan laba shay buu shabahaa ayb labadaas shay aada shabaha lama rabee mana hayno mid saddexaad oo labadaas ka soo dhowna ma hayno walaa najidu shay-an aqraba bihi shabahan min axadihima labadoodaasa ugu dhow ayib labadii aan noo soo hartay maxaan samaynaynaa fanulxiquhu shaygii waxaan haleelsiinaynaa biwla lashyaai shabahan biwla alshyaaءi shaeyaalka kuna ugu awlaysan shabahan bihi asiga u ekaansho kamaa qulnaa fi sayd sidaan sayd kusoo miaalinay maalan haddaad tidhaahdid goranyadii oo kale waxa weeyaan ma markaad qababaalkeeda iyo lugaheeda iyo aada fiirisid geel bay wa agtah mar haddaad fiirisidna waa shimbir oo dooradii iyo wixii unbay wa agtah marka maxaad samaynaysaa labadii ayada ahayday u dhoweyd baan haddana waxaan fiirinayna min xaysu alintifaac iyo iyo siday u dhoweydo annagoo ijtihaadayno markaasaa waxaa la yidhi waxay u sii dhowdahay geela hal ninkii dilo geel ha ku furto baa la laleeyahay waa calaa sabiili mithaal weeyaan marka haddii aada heshid shay oo shay shabaho almushabahu bihina ou yahay shay mansuus fi lqur'aani aw fi sunna midkan mushabaha oo adiga agtaada ah waxaad u fiirinaysaa ashyaada allatii eh, hortaada midda taallo fatushbihu biaxadihima likawnihi shabahan likawnihi qariiba minh sidaasaan leenahay ayib qaala الshaaficiyu wa fi lcilmi wajhaani alijmaacu wاlاkhtilaaf cilmiga laba qayb uu kala baxaa buu leeyahay alijmaacu cilmi laysku waafaqsan yaho wax khilaaf ka joogin ay jirin salaada inay macnaha ilaahay nagu waajibi shan ay tahay soonka inuu bisha ramadaan inuu yahay zakada fii kulli arbaciina shaatan inay shaata ay tahay waxyaalo badan oo cilmiga kamid oon la koobi karin waxay ka mid tahay waxyaalaha laysku waafaqsan yahay laysa bayna ahli اlcilmi khilaaf kaas qayb weeyaan iyo wاlاkhtilaafu cilmigii qayb laysku khilaafsan yahay qayb laysku khilaafsan yahay oo u baahan in la fiiriyo ijtihaad iyo dadaal marka masaa'il اlmukhtalafu fiiha waxaa laga yaabaa akar min almasaa'il اlmujmac calayha waxaa laga yaabaa maala calى sabiili mithaal ilaahi subxaanaه wa tacaala aayaat اlwudu ou noo sheegay idaa qumtum ilى الsalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum min almaraafiq ma waxaan leenahay waajibkii weesaqaadkii oo dhan inta qur'aanka lagu sheegay waayo wamaa cadaa dalika mima habata fii sunnatihi inamaa huwa manduubun wa sunna maan leenahay mase waxaa dhici karto ilaahay intuu sheegay maahina in dheeraad oo kale oo weesaqaadkii waajibaadkiisa ka mid ah waa khilaaf weeyaan qolaa waxay u arkaan almadmadatu wاlistinshaaqu wamasxu اludunayni wagayri dalika min waajibaati اlwudu liannahu wain lam yahbut dalika fi lqur'aani اlkariim fainamaa habata fi sunati الnabiyi salى اllahu alayh wasalam saasay leeyihin shaygaas weesaqaadkii luqluqashadii ama sandaarsigii iyo wixii lahal eh aayaadkii qur-aanka ayba sheegeen nabigan sunadiisa laga qaatay waa waajib qola madaahibaa saas qabta qolena waxay leeyihiin waajibka waxa weeyaan inta qur-aanka lagu sheegay inta kasoo hartayna waa min sunan اlwudu' weeyaan sida madhabka shaaficiga ood ogtihiin oo kale kasoo qaada ilaahay wuxuu yihi wamsaxuu biru'uusikum markii la weyse qaadanaya madaxii hala masax waxaa laysku khilaafay masxigaas bimacna alcumuum miya oo madaxii oo dhan maa gacantii oo qoyan la wada marinaya sidii nebiga uu samayn jiray oo labadiisa gacnood intuu saaro ou labadiisa suurna dhagihiisa geliyo gacantiisa kor intuu u geliyo soo celin jiray masaasaa la samaynaa waajib ah mase taas waa min kamaaliyaati اlmasxi weeyaane yaxsulu اlmasxu biaqali maa yuطlq calayhi اlmasxu miyaho in yar haddaad ka masaxtay xataa waa iska ansaxaysaa inay masxig waajib tahay layskuma khilaafsano laakiin fii maa yajibu masxu waa layskusii khilaafsan yahay marka cilmigii labadaas uu kala qaybsamaa oo hadda masaa'il aan calaa sabiili mithaal un baan kaaga rabaa inaan kuu sheege laakiin waa badan yihiin buu kuleeyahay marka cilmigii waxa weeyaan inuu yahay shay mujmac calayhi ah laa yajuuzu liaxadin an yukhaalifa fiih wa ima an yakuuna mukhtalafan fiih yajibu cala almari an yajtahida wayabdula qusaara juhdihi fi an yaqifa calى ma huwa fiihi اlxaq saas oo kale an layidhaha marka musanifku waxau leeyahay alijmac wاlاkhtilaaf wahumaa labadoodine mawduucaani waxaa la geliyey oo lagu sheegay fii gayri hada اlmawdic meeshaan meelan ahayn aan ku sheegi doonaa musanifka baab la yidhahdo baab اlijmac iyo baab اkhtilaafi ahli اlcilmi laba baab oo ayagana waxay kamid yihiin abwaabta musanifka uu sheegi doonay kamid tahay marka hadda wuxuu kugu sheegay ka muqadima ahaan weeyaan ayib wاlmacrifaةu binaasiki kitaab الlahi wamansuuki wa min jimaaci cilmi kitaab الlahi ilahay kitaabkiisa cilmigiisa la ogaado waxaa kamid eh almacrifatu in la ogaado binaasiki kitaab الlahi ilahay kitaabkiisa midka wax nasakho iyo wamansuukihi midkiisa la nasakho yacni wuxuu ujeedaa qur'aankii waxaa laga helayaa aayad aayad kala nasakday aayaddii wax nasaktay naasikh baa la yidhaahdaa ah, ayb wamin jimaaci cilmi kitaab illahi waxaa ka mid eh alcilmu biana jamiica kitaab illahi ilaahay kitaabkiisa dhammaantiisa inamaa nazla wuxuu ku soo degay bilisaani اlcarab carabtii lisaankeedu ku soo degay oo ninkii doonayo inuu qur'aankaas fahmo waa inuu fahmaa lugadii lagu soo dejiyey niman af soomaali haddaan aqoonin dad sheekaysana waxba kama fahmi kara iyo garankooda sidaas oo kale waxaa habboon buu leeyahay ninkii doona inuu kitaabkii ilaahay inuu fahmo lugadii uu ku soo degay ha fahmo saasaa loo jeeda ayib musanifka taa buu ka hadli doonaa caawa dhan kitaabkii ilaahay lisaanulcarabi uu ku soo degay taasoo caawo dhan darsigeena ku saabsan yahay laakiin intaan ka horaysan horta dhammaystirayna ومن جماع علم kitaaب اللahi waxaa ka mid eh alمaعرiفaة بناaسki kitaaب اللaahi ilaahay kitaabkiisa midka wax نaسko iyo وmaنسuuki midka la نaسka aayadda wax naسkda iyo midda maنsuuqadoo la naسkay inaad kala garatid ala raba asna baab النaaسik والmaنsuuq waa noo imaan doona asna baab kale iyo والفrd iyo والمaعرiفaة بالفrd في تنزيله midka ilaahay markuu soo dejiyey inuu farad yahay ula jeedo in la fahmaa la rabaa walmacrifatu bilfardi fii tanziilih midka ilaahay uu soo dejiyey oo inuu farad yahay ula jeedo in la fahmo iyo wاladabi wاlmacrifaةu biladabi fii tanziilih midkuu ilaahay soo dejiyey loola jeedana inuuna ilaahay na tusiyo aadaabta wanaagsan say tahay oo dadka loola dhaqmo in la ogaado iyo wاlrshaadi wاlmacrifatu biاlirshaad ilaahay midkuu noola jeeda inuuna tawjiihiyo oo si fiican wax noogu sheego iyo wlibaaxati banayn ilaahay wuxuu soo dejiyey oo ula jeeda banaan macnaha wuxuu ujeedaa aayadda soo degtay ma waajib miya ma mubaax miya ma aadaab oo manduubaad e miya ma yani irshaad oo sida habboon in la qaata ayuu ilaahay ujeedaa intaasoo dhan waxaa lagaa rabaa inaad qur'aankii ilaahay aad kala garatid waxaa laga yaabaa aayaddii hal siyaaq inay ku soo aroorto qaarna sunno ay tahay qaar waajib ay tahay qaar ibaaxa ay tahay intaasoo dhan adigaa lagaa rabaa inaad ogood ayib waxaa kaloo loo baahan yahay wاlmacrifaةu biاlmawdic اladii wadaca allahu bihi nabiyah musanifkii in badan buu soo celceliyey iyo wاlmacrifatu inaad garatid bilmawdici makaankii aladii makaankaasoo wadacahu اllahu ilaahay ou dejiyey bihi bidalika almawdici nabiyah oo min alibaanati canhu ilaahay in laga caddeeyo ah fii ma axkama fardahu ilaahay fardigiisa wuxuu sugay fii kitaabihi wabayanahu ilaahay u cadday calaa lisaani nabiyi uu ku caddayy sala allahu calayhi wasalam taasna in la fahmaa loo baahan yahay makaanada nebi moxamed diinta uu ka leeyahay horta waa inaad fahamtaa iyo inay tahay makaanadaas annahu yubayinu can illaahi fii maa sharacahu liummatih ilaahay inuu ka caddaynayo wuxuu ummaddiisa u jiheeyey oo ah wuxuu ilaahay ku farad yeelay ummadda fii kitaabihi oo sidii oo salaada aan soo sheegnay wa bayanahu kayfiyadiina u caddeeyey ilaahay calaa lisaani nabiyihi taasna in la gartaa loo baahan yahay wamaa araada bijamiici faraa'idihi ilaahay wuxuu naga farad yeelay nagu farad yeelay dhammaantood waxa loola jeeda in la fahmaa la rabaa markaan farad niraado maxaa loola jeedaa farad macnaheedu waxa waaye in waxaa lagugu farad yeelay sidii lagugu farad yeelay aad kaga soo baxdid inaad u fahamtaa lagaa raba iyo waman araada waxaa la farad yeelay cidda loola jeedo in lagu farad yeelay inaad fahamtidaa la rabaa oo siday tahay akulla khalqihi miyaa am bacdahum miya duuna bacdin shaygan ilaahay uu farad yeelay madadoo dhan baa lagu farad yeelay ama qaar dadkii ka mid ahaa lagu farad yeelay inaad fahamtidaa la rabaa ayib maalan ka soo qaado xajkiisaan usoo sheegnay xajka ma dadka muslimiinta o dhanba waajib ku yahay amase wuxuu waajib kul yahay alagniyaau minhum waa qaar weeyaan zakadii oo kale hal tajibu calى jamiici الnaasi mase man yamliku nisaab الzakaat waa ninkii nisaabha heli karay uu farad ku yahay ayib wahaakada faraa'idta oo dhan weeyaan qaarna waa waajib oo kale maala salaadii oo kale waa waajib calى jamiici الnaas man kaana mukalafan caaqila oo dhan way ku waajibaysaa marka faradka ilaahay soo dejiyey ninka uu ku waajibayana waa inaad gooni usii garataa farad caam aho dadkao dhan e miya ama farad khaas aho dad ay ku gaar yihiin waa inaad fahamtidaa la rabaa waman araada ilaahay faradkaas ninkuu ula jeeda inaad fahamtidaa la rabaa akulla khalqihi miyaa khalqigiisa dhammaantiis am bacdahum ama qaarkood waa duuna bacdin wama ftarada inaad fahamtidaa la rabaa ilaahay wuxuu ku farad yeelay cala annaasi dadka dhammaantood oo min aacatihi ilaahay inay aeecaana iyo walintihaa ilaa amrihi ilahay amarkiisa oo lagu dhammaado o lagu joogsada ah inay intaasoo dhan ay jirto inaad fahamtid baa la rabaa ayib uma macrifatu maa daraba fiiha waxaa la rabaa haddana uma macrifatu maa shay in la garto daraba fiiha ilaahay awaamirtaas ou yeelay oo min alamhaali tusaalayaalo ah amhaashii addawaali tusinaysay calaa aacatihi ilaahay aacadiisa almubayinati cadaynaysay lijtinaabi macsiyatii macsiyad ilaahay laga fogaado hadda u fiirso qur-aanka ilaahay wax badan bau noogu mahmaahay waxyaalo badanoo meesha ka dhacay maalan daraba allahu maala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luut wadaraba allahu maala liladiina aamanuu imra'ata fircawn adiga aayaadka ilaahay amhaal oo ku sheegay waxaa loola dan leeyahay kadalika yadribu allahu alamhaala linnaasi amhaashaas hadafka laga leeya waa inaad garataa oo waa maxay amhaashaas waxaa weeyaan wixii wanaagsan oy ummadihii markay sameeyeen ilaahay ugu gargaaray inaad qaadatid wixii dadkaas xun ay sameeyeen oo lagu sheegayne inaad ka fogaatid wakulan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak marka qisasta umamta noola sheegaya iyo dhacdooyinyaalkaas oo dhan waxaan rabnaa waxay ku gaaban tahay wixii wanaag ahoy umamyaalkaas la siinay inaad qaadatid wixii xumaan ay ku dhaceen oo lagu ciqaabayn inaad ka fogaatid marka